bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi ajmaciin alfasl اlkhamisu annasb markaan ka soo baxnay tasgiir waxaan gelaynayaa waxaan gelaynaa midkii asiga walaalkiisa ahay annasab iyaan gelayna marka qaala alashmuni huwa ilxaaqu yaa-in mushadadati aakhira اlismi maksuuri maa qablaha litadula calى nisbatihi ila اlmujaradi minha tacriifka ugu gaaban oo ugu wanaagsan weeyaan ilxaaqu yaa-in baa liraa yaa oo la haleeshiya ama lagu daro ya-do mushadadatin shidan aakhir alismi isimka aakhirkiisa ya oo macnaha loogaga daro maksuurin la hoos dhigay ya-doo maksuurin la hoos dhigay maa qablaha wixii ka horeeyana ay hoos dhigan yihiin litadulla inay tusiso awgeed calaa nisbatihi isimkaas in loo nisbeeyo loo abtiriyo ila lmujaradi minha midka laga dhartiray mathalan hadda waxaanu ognahay eh, alimaamu shaafici awowgiisa saro yaa shaafic la dhihi jiray marka asigii baa loo nisbeeyo waxaa la yidhi ashaaficiyi a la yidhi marka fiiri waxa weeyaan shaafici oo ya-da lagu daray yaa lagu oo ninka laga dhartiray ya-da aan wadanoo shaafici ahay yaa loo abtiriyey marka waxa weeyaan almansuub waa midka ya-wato almansuub ilayhina midka aan ya-da wadanin weeyaan haddii la yidhah fulaanun almaki haddii la yidhaahdo mansuub ilaa maka midka oo mansuub ileyh ya-di ma wato marka midkan ya-da wataa waxaa la rabaa in lagu abtiriyo midka aana ya-da wadan loogu abtiriyo intaasaa laga doonaya <clears throat> ayb marka bacda tacriif shay kasta waxa weeyaan waa in dan laga leeyahay danta maxay tahay walgaradu minhu waxay tahay towdiixu lmansuubi midka la nisbaynayo oo la waadixiyo aw takhsiisuhu in lasoo dhoweeyo takhsiiska macrifo ma aha laakiin waa nakira la sifay oo kale weeyaan haddaad tiraad ninkan hada shaaficiyulmadhab haddaad tiraahdeed macrifo keligeed ma noqon karo liannahu inta shaaficiyulmadhab waa badan yihiin laakiin aqala taqdiir wuu soo dhowaanayaa oo ninkii xanafiyulmadhab iyo xambaliyulmadhab maalikulmadhaba ka baxay takhsiiska kaas weeyaan towdiixana macnaha ninkan in la ogaada madhabkiisa uu fiqiga yahay oo kale waa towdiixa macnihi saas waa wadaalika wuxuu ku imaan karaa towdiixaas binisbatihi qofkii oo la nisbeeyo loo abtiriyo ilaa mowtinihi meeshuu deganaa aw qabiilatihi mowtinkiisa albasri almaki aw qabiilatihi alqurashi alansaari alqaxdaani aw cilmi in loo nisbay aladii ikhtasa bihi ou gaar ku noqday cilmigii waxaa weeyaan fulaan naxwi alfiqhi ala leeyahay aw sifati min sifaatihi ama sifadiisa oo sifaat ka mid ah asiga uu leeyahay qofka macnaha tilmaantiisa ayaa loo jeedaa sifada ama ama dhirir ha ahaata ama ama ama acmash oo kale indhala ama al acwari ha la yiraahdo ama alxabanti hala yiraahdo sifadiisa weyaan aw naxwi dalika taquul waxaad leedahay huwa qaahiriyun nisbata ila lmowطini yani qaahiriyi hadaa tira yani madiinati qaahira aa loo nisbeeyey waa nin masri ah wa haashimiyu nisbata lqabiila wa naxwiyu nisbata lcilmi اlmacruuf bihi wa kahrabaa'iyu nisbata ilaa sanaacatihi waa amhila weeyaan oo waxyaalaha nisbada keeni karo ay ka mid yihiin ayib marka intaas waa danta laga leeyahay isimka la rabo in la nisbeeyo waa inay sifaatkaas mid mid kamid a aad madaxa kugu jiraan qofkaa markii aad nisbeynaysid altakhyiiraat alatii taxduthu lilismi lmansuubi altakhyiiraat isbedelyaalka alatii takhyiiraatko taxduthu u imaanayso lilismi lmansuubi kusoo dirinayso isimka maxaa isbedel aho ku imaan karo markaasuu uri musanifka wayaxduthu bihi halaathu takhyiiraatin saddex takhyiira imaanaya fiiriya cadadka markii macduudkiisa loo fiirinaya biictibaari lmufrada loo fiirinaya hadda takhyiiraat waa muanath oo jamcu muanath saalim wa lama fiirinayo jamacan laakiin takhyiiraat mufradkeeda maxaa waa takhyiir wa takhyiir waa mudakar maadaama uu takhyiirkii mudakar yahay oo mufradka thalaathadii tad in laga daayo waayo lianna min thalaatha ilaa tisca tukhaalifu lmacduud fayudakaru maca almuanathi wa yuanahu maca almudakari ayb maya hadda halaathu tagyiraatin halaathu tagyiraatin